Mm-hmm. alxamdu lilahi cla kuli xaal nacuudu billahi min xaal ahli الnar waa kitaabkeennii qiimaha badnaa alshama'il اlmuxamadiya wاlkhisaal almustafawiya waa darsigii sagaalaad wuxuu sheekhu leeyahay raximah اllah wanafacana allah bculumih baabu ma jaءa fi ana الnabiya slى اllah عalayh wasalam kana yatakhatamu fi yamiinih baabkii waxay ku yimi fi ana nabiya sal allahu aleyh wasalam nabiga ilaahay kaana yatakhatam kaatunka inuu ku xidhan jiray fii yamiinihi midigta gacanta midig inuu kaatunka iyo fargashiga ku xidhan jiray qala xadaana muxamed bnu sahl bni caskari lbaqdaadiy wcabdullahi bni cabdiraxmani qaala ahbarana yaxya bnu xasaan qala xadaana sulaymaan bnu bilaal can shariik bni cabdillahi bni abi namir can ibrahim bni cabdillahi bni xunayn can abiihi cabdillahi bni xunayn can caliyin radi allahu canhu qaal ana nabiya sal l slam kaana wuxuu ahaa yalbasu mid xidha khaatamahu kaatunkiisa wuxuu ku xidhan jiray fii yamiinihi midigta ayuu ku xidhan jiray qala wxadaana muxamed ibnu yaxya qala xadaana axmed ibnu salex qala xadaana cabdullahi bni wahb can sulaymaan bni bilaalin can shariik bni cabdillahi bni abi nimr naxwahu labada xadiisba waxay ka warramayaan ciwaanka sheekhu uu dhigtay si waafaqsan waxau adeegsanayaa ana nebiy sal ly slam kaana lafdiga kaanana daymuumuu tilmaamaya wax la joogteeyo waxaynu arki doonnaa axaadiis ka duwan laakiin aynu ku horrayna eh sidaa uu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam xaaladihiisa waxa u badnay inuu midigta ku xidhan jiray kaatunka ma diidayso inuu bidixdana marmar ku xidhay culimmada islaamkuna sida uu leeyahay alimaam nawowi waxay isku raacsan yihiin jawaasu lamrayn labaduba inay bannaan yihiin midigtana lagu xidhan karo kaatunka bidixdana lagu xidhan karo keebaa fadli badan bay isweydiiyeen madhabulmaalikiya wuxuu qabaa bidixdu inay fadli badan tahay axaadiisna waa keenaya madhab shaaficiyana wuxuu qabaa midigta maxaa yeelay kaatunku waa min baabi almakruumaat waa xagga quruxda iyo siinada quruxda iyo siinaduna midigtaa laysku ogaa marka qadiyada laysku hayaa keebaa fadli badan weeye ee mid baa diina midna diin la'aan weeye maaha sidaa labadu waa diin labadaba waa sugnaadeen saxaabadii ridwaanulahi calayhim iyo salafkuna caanbaabay ku ahaayeen hebel hebel marka loo tarjumaynayo wa kaana yatakhatamu fii yasaarih bidixduu ku celin jiray kaatunka mid kalea loo tarjumaynaya wa kaana yatakhatamu fii yamiinih midigtuu ku celin jiray marka waxaa muuqata qadiyad mutacaarafa oo aan laysku qabsanayn oo nin walba la eegaya xagee buu badan yihi hebel hebel waxaa caan ahayd inuu bidixda ku xidhan jiray hebel kalena midigtuu ku xidhan jiray sidaasna waxaa xoojinaya alimaam lbaqawi oo wuxuu leeyahay qadiyaddu waa qadiyad maftuuxo furan qofba siduu yahay laakiin fadligaa laga wada hadlayaa madhabu shaaficiya wuxuu badan yahay wa madhabulxanaabilana waan filaya in isagno saa qabay waayahay qaala xadaana axmed ibnu manicin qaala xadaana yaziid ibnu haaruun can xamaad ibni salma ibnu dinaar ra'aytu waan arkay ibna abi raafic baan arkay waa cabdiraxmaan ibna abi raafic yatakhatamu isagoo kaatunka ku xidhanaya fii yamiinihi midigtiisa fasa'altu waan weydiiyey hu cabdiraxmaan can daalika baan weydiiyey faqaala wuxuu uhi ra'aytu arkay cabdallaahi ibnu jacfar ayaan arkay oo yatakhatamu kaatun ku xidhanaya fii yamiinih wa qaala cabdullaahi ibnu jacfar kaana wuxuu ahaa rasuulullaahi sala allahu caleh yatakhatamu fii yamiinih xamaad ibnu salma wuxuu ka warramaya ninka la yidhaahdo cabdiraxmaan ibn abi raafic xamaad waa min atbaaci taabiciin cabdiraxmaan ibn abi raaficna waa taabici cabdilaahi ibnu jacfarna waa cabdilaahi ibnu jacfar ibn abi aalib waa min sihaari asaxaaba saxaabadii aadka u yaryarayd weeye waayo waxaa dhalay jacfar ibn abi aalib waxaa hooyadiina ahayd asmaa bintu cumays isagoo yar oo mujo ah ayaa aabihii shahiiday cabdulahi bn jacfar nin aad u qiimo badan buu ahaa nebiguna u duceeyey wuxuu ahaa nin aad u deeqsiya waa ninka la yidhi meel alla meeshuu beer ka samaysto balmayd buur dusheedna ahaato ilaahay biyuunbuu u soo dayn jiray nina wuxuu ahaa aad iyo aad u cajiiba ah. cabdulahi bnu jacfar alfayaad ayaa lagu naanaysi jiray berigii dambena wuxuu ku geeriyooday dagaaladii sifiin cabdulahi bnu jacfar baan arkay leeyo midigta ku xidhan waan weydiiyey deete wuxuu ihi kaana rasuul lahi sal l slam yatakhatamu fii yamiinih labada xadiisba waa laba xadiisoo ka soo baxay qoyskii nebiga aalu beytka waa cali bn abi aalib iyo cabdilaahi bnu jacfar ibn abi aalib qofkana waxa ugu xoogogaalsan cidda ehelkiisa ah. labada xadiis waxay isku raaceen miigta laakiin ma ay sheegin farta lagu xidhayo ilen gacan walbaaba shan farood bay ka koobantahay haddaan cillad gaari jirine shanta farood teebaa lagu xidhayaa axaadiistu waxay u badan tahay alkhinsira faryarada faryaraday axaadiistu u badan tahay hadduu midig ku xidhanayena faryaraduu ku xidhanaya hadduu bidix ku xidhanayna faryarada axaadiis kale uu warinayo imaam axmed oo kale waxay nahiyayaan alwusta wasabaaba murdisada iyo fardhaxada in lagu xidho xadiis baa nahiyaya alimaam albayhaqi isagu wuxuu sameeyey qadiyadan lagu waafiqino wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam kaatunka dahabkaa ah ee u samaystay ayuu midigta ku xidhnaa waase kii tuuray ka fidadaana bidixduu ku xidhay laakiin culimo badan baa diido tihi maya tafsiilkaa samaysay daliil looma hayo labada xadiis hore waa saxiix qala xadaana yaxya bnu muusa qaala xadaana cabdullahi bnu numayr shaykhu lbukhaari qal xadana ibrahim bn fadl almuxadi an cabdilahi bni mxamed bni caqiilin an cabdilahi bni jacfarin radi allahu canhu ana nabiy allahi sal allahu aleh wasalam nebiga ilaahay kaana wuxuu ahaa yatakhatamu mid kaatunka ku xidha fii yamiinihi midigta xadiikuna waa xadii saxiixa kuwii hore waafaqsan yahay qala xadana abulkhaaab ziyad ibnu yaxya wa iqat mamuun haraja lahu sita qaala xadaana cabdulahi bnu maymuun waaya can jacfar ibni muxamedin waa jacfar ibnu muxamed ibnu ali ibnu xusein ibnu cali bn abi aalib can abihi aabihi muxamed ibni cali bni xusein can jaabir ibni cabdilaahi ana nabiya sal allahu aleyh wasalam kaana wuxuu ahaa yatakhatamu mid ku kaatur xidha fii yamiinihi midigta xadiikan weli wuxuu ku socdaa aalu beytkii waayo jaabir marka laga reebo ragga warinaya waxa weeyaan muxamed albaqir muxamed albaqir wuxuu ka warinayaa ali zayn lcaabidiin cali ibn xusein isagana waxaa kasii warinaya jacfar ibni muxamed jacfar isaadiq marka dhammaan waa aalubeytkii weliba waa caailadii xusein wey marka axaadiistaasoo dhan waxay tilmaamaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam oo weliba ay jasminayaan bila shaki inuu midigta ku xidhan jiray qaala xadaana muxamed ibni xumaydin alraafi qaala xadaana jariir waa jariir bni xamid qaala can muxamed ibni isxaaq saaxibu sira oo sheekhii weynaa siirada can salt bni cabdillaahi qaala waxa uu yihi salt bni cabdillaah kaana ibnu cabaas ibni cabaas wuxuu ahaa yatakhatamu mid kaatunka ku xidha fii yamiinih walaa ikhaaluhu una malayn maayo walaa ikhaaluhu ay walaa adunuhu hamsaha in la kasriya fiican ikhaalu laydha way soo aroortay iyadoo la fadxaynayo walaa akhaaluhu oo la fadxeeya laakiin waa laga fasixsan yahay walaa ikhaaluhu u malayn maayo ilaa qaala inuu yidhi kaana rasul lahi sal ly slam yatakhatamu fii yamiinih asalt ibnu cabdillaah albasri wuxuu leeyahay ibnu cabaas baan arkay oo midigta ku isna waa qoyskii nebiga uun cabdulahi bni cabaas bni cabdilmualib waayna adeerkii waxaanan u badinayaa inuu hadal raaciyo u kaana rasuullah yatakhatamu fii yamiinih ninkan taabicigaee salt bni cabdilaah labada qodobuu sheegay mid wuu hubaa boqolkiiba boqol cabdulahi bni cabaas inuu midigta ku xidhnaa wuu hubaa laakiin inuu nebiga u tiiriyuu yidhi nebigaan ku arkay oo midigta ku xidhnaa tii shaki geliyey taa uu shakiga geliyey iyadoo jasmiyo go-an oo bilaa shakiya waynu soo marnay marka halkaasay isxoojinayaan waxay noqonaysaa cabdillahi bin cabaasna wuu ha xidhnaadee ijtihaad kuma xidhnayne aar buu ku xidhnaa iyo raad iyo dadaal uu hayey xadiikaasna waa xadii saxiixa qaala xadaana muxamed bn cumar qaala xadaana sufyaan wa sufyaan athawri can ayuubi bni muusa can muusa can naaficin mawla bni cumar can ibni cumar radi allahu canhuma ana nabiya sal allahu aleh wasalam ittakhada wuxuu yeeshay khaataman kaatun buu samaystay min fidatin macdanta qalinka ah wa jacala wuxuu ka yeelay fasahu faskiisana wuxuu ka yeelay mimaa yalii xagga xigta kafahu calaa casha baalkii faska ahaa dusha muu marinine calaa casha iyo hoosta ayuu u leexiyey wa naqasha fiihi wuxuu ku nashqadeeyey oo uu ku xardhay muxamadun rasuulu wanaha wuxuu reebay an yanqusha inuu naqshqadeeyo axadun axad alayhi ay calaa minwaalih sidaa nebigu u nashqadeeyey nina inuu u nashqadaysto wuu diiday wahuwa ladii wanakii saqada ka dhacay min mucayqiibin mucayqiib buu kaga dhacay fii bi'ri ariis ceelka ladha bi'ri ariis ayuu mucayqiib kaga dhacay xadiikani waa xadiis saxiixa cabdulahi ibni cumar wuxuu inoo sheegay nabigu inuu samaystay kaatun fida ah shalay fas inuu lahaana shalay baynu laakiin wuxuu inagu cusboonaysiiyo inagu cusub mimaa yalii kafahu faska xaggan muu marinin fanaxa wuxuu mariyey xagga caloosha baabacada xaggeeduu mariyey riwaayada muslim waxay odhanaysaa mimaa yalii baatinahu gacanta caloosheeda oo baabacada ah faska xigsiiyey faska haddii caloosha la xigsiiyo maxaa muuqanaya giraantunbaa muuqanaysa faskii quruxda badnaa hoostu maraya waxay leeyihiin culimmada shuraaxdaa sida zaynudiin alciraaqi iyo ibn ibnulcarabi iyo nawowi iyo waxay leeyihiin fasku inuu dusha maraa qurux iyo dhalaal iyo xarado ayuu tilmaamaya nebiguna maadaama zaahid uu ahaa quruxdiibuu qarinaya deetana gacanta hoosteedu geliyey markaa giraan caadi ah unbaa muuqanaysa waa ka dheerayn iyo ka fogaan laga dheeraanayo ee xaraga iyo iscajabin iyo ismuujin wixii lagu nashqadeeyey waa soo marnay muxamed rasuulullah baa lagu nashqadeeyey waxaa laakiin inagu cusub nebigu wuxuu diidey in nashqada uu isagu nashqadeeye ah muxamedun rasuulullah ninna inuu ku xardhado kaatunkiisa sababtuna waxa weeye maadaama kaatunku yahay kii wax lagu shaambadaynayay in dad badani muxamedun rasuululahi ku qortaan waxay yaraynaysaa kalsoonida lagu qabo kaatunkan markaa ninku wuxuu doonuu ku qoran kara kale inagii soo marayna ninba wax ku qortay laakiin looma ogolo qofna inuu ku qorsado inuu ku qorto muxamedun rasuulullah inuu ku xardho waa loo diide waayo si au noqdo kaatunka keliya ee rasmiga ah kuwa kalena maxay noqonayaan kuwa hayra rasmiga ah haddii la yidhaahdo sowka wariyey waxaa warinaya saynudiin alciraaqi raximahullah iyo ibnu jamaaca in mucaad ibnu jabal uu ku xardhay muxamedun rasuulullah iyadu waxay ahayd intii nebigu mootanaaye ma ahayn intuu noolaa nahyigana waa xafidnaa intuu noolaa maalinkii uu geeriyooday wixii ka dambeeyey xorriyad baa la haystay ninku wuxuu doonu ku qoranaya waayo ciddii loo daynayey ee looga hadhayay waa geeriyootay salawaatu rabbi wasalaamu calayh marka mucaad xilliguu ku qortay muxamedun rasuulullah wa xilli dambe ee xilligaa maaha waana kaatunkii ku dhacay ee ceelka bi'ru aris ee shalay aynu ku khatinay casharkeenna mucayqiib waxaa la ydhahdaa ibn ibnu abi faadimat dawsi waa qabiilkii dows laakiin wuxuu la ahaa xaliif qabiilka la yidhaahdo bani makhsuum nin saxaabi oo dhallinyara abuu ah ahaa beri horu islaamay raggii hore islaamay buu ahaa waxaan saa u baraarujinaynaa ibnu xajar alcasqalaani ayaa qaldamay oo wuxuu mooday inuu yahay mowla cumaan addoon cumaan lahaa buu moodo wuxuu ugu turjumeeyey inuu yidhi waa mowla cumaan laakiin waa khada iyo hafwa waa saxaabi xor ah oon horay buu islaamay wuxuu ahaa xabasho u hijrooday bederna waa ka qayb galay katunka nebiga isaga hayn jiray berigii abubakar iyo umar iyo cumaanna baytulmaal ku hayay ninka bangiga mas-uulka kaa ayuu ahaa waxaa ku dhacay judaan maalka judaanka laydha baa ku dhacay dabeetna cumar ibnukhadaab baa daweeyey wuxuu ku daweeyey geedka xandalka la ydhaa xandalku waa baashan dacardhagweynta wax waag ayaa la ydhahda xandal kaasuu ku daweeye waanu kaga dawoobay biidn illahi marka mucayqib ibn abi fatimata dawsi ayuu ka dhacay shalay baynu iswaafajinay marka lagudhaa xilligii cumaan buu lumay ama cumaan buu ka dhacay cumaan gacanta kuma haynine xilligiisii bay hayd ninka gacanta ku hayay ee uu ka dhacayna mucayqiib buu ahaa xadiikaasna waa xadii saxiixa qaala xadaana qutaybat bnu saciid abu raja qaala xadaana xaatim bnu ismaaciil can jacfar bni muxamed can abiyi muxamed qaala wuxuu yidhi kaana alxasanu xasan wuxuu ahaa waa wlxusaynu iyo xusayn bnu cali radia allahu canhuma yatahatamaani waxay kaatunka ku xidhan jireen iyo fargashiga fii yasaarihima bidixda ayay fargashiga ku xidhan jireen xadiika keliya ee uu keenay alimaam abi ciisa tirmidi waa xadiikan weliba xadiiska wuu ka daba hadlaayo wuxuu idhaahdaa waxaan weydiiyey xadiikani waa daciif ayuu idhahdaa laakiin waa dariiqaduu ku tegay tirmidi inuu xadiiku daciif yahay xadiisku daciif maaha keligiina maaha muslimku waa soo saaray abi daauudkuna waa soo saaray ibnu maajana waa soo saaray axmed ibnu xambalna tira axaadiisabuu keenay isaguna oo bidixda ka wada warramaya abushakh fii kitaab alakhlaaq buu ku warinaya iyagoo dhammaystiran bayhaqi wuxuu bal wuxuu ku daraya abi bakar bidixduu ku xidhnaa umar bidixduu ku xidhnaa ali bna abi aalibna bidixduu ku xidhnaa labadanna ku dar xasan iyo xusain sayidaa shabaabi ahlijanna dhallinyarada jannada ayay odayaal u yihin odayaasha jannada waxaa ka ah xasan iyo xusain sidii aynu tarjamada ku qadinnay labadu waa bannaan yihin bilitifaaq waxay ka taagantahay ma midig baa lagu xidhanayaa oo min baabi lmakrumaat mise waxa weeyaan bidixdaa lagu xidhanayaa oo iyada ayaa ka fog xaggii shaqada oo midigtu inta badan waxbay qabataa way shaqaynaysaa waxay xidho waxay geejiso marka tanaan inta badan wax qabanaynin ayaa loo leexinayaa qolada bidixda diidane waxay yidhaahdeen maadaama bidixdii istijadii iyo hawlihii ay qabanayso kaatunkiina loo ogolayn nijaasa hawlaha in midigta lagu xidhaa fiican marka waa kullun qiila labadaba waa la yidhi laakiin waxaan isleeyahay maadaama uu yahay xaggii quruxda iyo xaragada miigta in lagu xidho ayaa fadli badan iyadoo labadaba bannaan yihin qaala xadaana cabdulahi bni cabdiraxmaan qaala xadaana muxamed ibnu ciisa wa huwa ibnu dabaac ibnu dabaac waxaa loo yidhi aabbihii baa daabici jiray baallada kaatunnada iyo fargashiga marka wuu garanaya cilmigan oo dee aabbihii baa ku shaqayn jiray qaala xadaana abaad ibn cawaam waa mudarib xadii xadiikuna sababtiisu daciif ku noqday can saciid bn abi caruba can qataada can anas bni malik radi allahu canhu ana nabiya sal allahu aleh wasalam kaana wuxuu ahaa yatakhatamu fii yamiinih xadiikani hadduu daciif noqday axaadiis badan baynu soo marnay oo saxiix ah qaala xadaana maxamed ibn cubaydillaahi almuxaaribiyu qaala sana cabdulcasiis bn abi xaasim ay xadaana cabdulcasiis bn xaasim almadani waa iqa can muusa bni cuqba muusa ibni cuqba waa min ataabiciin waa ninka la yidhaahdo awala man allafa fi siira siirada nebiga ninkii koowaadee kitaab ka qoray waa ninka muusa bni cuqba kitaab wuxuu le yidhaha maqaasi muusa bni cuqba can naafic mowla bni cumar can ibni cumar radi allahu canhuma qaala waxau yihi ittakhada waa samaystay rasuulu llahi sal l slam wuxuu samaystay khaataman kaatun iyo fargashi min dahabin buu samaystay fa kaana wuxuu ahaa yalbasuu mid ku xidha fii yamiinih midigtuu ku xidhan jiray fatakhada annaasu dadkiina waxay samaysteen khawaatiima fargashiyo min dahabin dahab ah fadaraxahu waa tuuray rasuulu llahi sal l salam wa qaala wuxuu yidhi laa albasu xidhan maayo hu kaatunka dahabkaah abadan weligay fadaraxa annaasu dadkiina way daadiyeen khawaatiimahum kaatunadoodii iyo fargashiyadoodii way daadiyeen xadiikani wuxuu ka warramayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam intii aan dahabka la xarimin ee ragga laga xarimin ayuu kaatun dahaba samaystay dadkiina way samaysteen iyagoo ku dayanaya nabiga calayhi salaatu wasalaam markii la nahiyey ayuu mimbarka soo fadhiistay mimbarkii deetana kaatukiibu dadka tusay soo maaragtaan ha haa waanigii samaystay idina waa samaysateen anigu waan tuuray laa albasuhu abadan weligay oo dambe xidhan maayo dadkiina waa tuureen khawaatimtoodii waxay tilmaamaysaa waxaa la nasu naskhulaxkaam axkaamta waa la nasakhaa ilahi wuxuu leeyay maa nansakh min aayatin aw nunsiha nati bkhayrin minha aw miliha nebigu maalin kale intuu soo qaaday dahabka iyo xariirta ayuu hi haadani ala cala dukuuri ummatii xillun liinaaiha labadani ummadayda laboodkooda waa ka xaaraan dhadigoodana oo xalaal marka waxay tilmaamaysaa sida dhagaha nugul ee quruxda badan ee saxaabadu nebiga u raaci jireen mar iyo laba iyo saddex iyo afarna maaha waa lagu tarbiyeeyey halka innaga maanta marka xadiis laguu sheego oo talo culimmadu maxay yidhaahdeen oo talo ma laysku waafaqsan yahay oo xikmaddiisu waa maxay aad warwareegayso iyagu mar alla markay hubsadaan inuu sunno yahay waa ku dhaqaaqi jireen marmar waxay ku dhaqaaqi jireen isagoo iyagoon hubsanba iyagoo tukanaya ayaa nebigu kabihii bixiyey iyana waa wada bixiyeen hadhow markuu salaadda ka baxay u yhi war maxaa idin helay rasuulka alla waad bixisayo annaguna waan bixinay wuxuu aniga jibriil baa ii waxyooday oo yidhi kabaabu nijaasay leeyihin idinkayaa idiin wayooday idinka bal yaa idiin waxyooday marka way isku dayayeenoo itibaacaa la baray raaciddaa la baray waanay ku manaafacaadeen meel fiican bay ku gaadheen itibaaca waxba kaaga xumaan maayaan waad ku dallici waad ku darajoobi diintaadaa ku ficnaanaya iimaankaaga qodobka muhimkii waxa weeye maxay u daadiyeen waxay u daadiyeen si ay nabiga ugu daydaan oo sowkii la diiday in xoolaha la dayaca maaha dahabna waa qaali culimmadu waxay leeyihiin markii inay tuureenubaa laynoo sheegay laakiin goobti baa lagaga tegayoo dahabba ayaama iska yaallay cidina inamay odhan ma tuureen waa la qaadi waa la iibin ama dumarkaaba loo gey qof qof way dhici kartaa iimaankiisu meel fiican gaadho oo ninbaa nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku arkay kaatun dahaba sui an yacmidu axadukum ila jamratin min jimaari jahannam fayadacha fii yadih waan midkiin ma dhimbiilda buu u dhaqaaqaya markaasuu soo qaadaya gacanta gashanaya ninkiibaa dabeetana uu nebigu ka saaray wuu ee nebigii tegey ayaa lagu yihi soo qaado oo nebigu xidhashuu kuu diiday inaad adigu aad ku manaafacaadda kumuu diidi xaasha buu yidhi hau fadhiin buu wa wax nebigii ilaahay tuuray ayaan ka daba dhaqaaqa waa ninkii qaadanaya ha qaato iskaga tegey iimaankiisa halkaa gaadhsiisnaa laakiin ciduu diidoo tira ha qaadanin ha gashanin oo islaantaada ha u geynin oo walaasha hooyada ha siinin ama suuqa ha geynin ha iibinin ciduu diidda ma jirto markaa saxaabada waxaa looga bartay xoolaha ma dayici jirin marka markii unbay tuureene laakiin bartii bay kaga tegeen laynama odhanin intaa waxaynu kaga baxnay xaggeebaa kaatunka lagu xidhayaa baabu ma jaa fi sifati sayfi rasuuli llahi sal allahu aleh wasalam halka waxaa nooga bilaabmaya adawaadkii iyo qalabkii nabiga caleyh salaatu wasalaam uu adeegsan jiray afar xadiis buu ku keenaya oo ka warramaya axaadiistii nabiga seeftiisa caleyh salaatu wasalaam waxay culimmadu ka hadleen seefta iyo kaatunka muxuu isu dabageliyey xikmadii miyay ku jirtaa haayo way ku jirtaa kol haddii kaatunka ujeedada loo sameeye ahayd in boqorada diinta loogu sheego boqoraduna ay u qaybsami doonaan qaar rumaynaya iyo qaar diidaya kuwa diidaana jihaad u baahanayaan halkaasuu jihaadkii ka soo gelaya qalabka jihaadkana waxa ugu mudan seefta waayo iyadaa ugu isticmaal badan iyadaana ugu fudud iyadaana ugu manaafacaad badan oo iyadu weerarna way gashaa difaacna way gashaa baynamaa leebka iyo waranka iyo iyagu aanay sidaa ahayn marka seeftii nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu halkan kaga hadlaya marka seefta nebiga laga hadlana salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waxaa muuqanaysa diintani inay tahay diin labadaba haysa alriqatu washidda naxariistiina wuu haya shiddadii iyo kulaylkiina wa haya xikmadduna oo sidaa meesha qabowga iyo wanaagu ka shaqaynayana waa inaad qabow iyo wanaag meesha adayga iyo raganimada iyo iskadhicintu ka shaqaynaysana waa isaga la geny xikmaduna waa sayfi fii mawdic nada mudirun kamaa wadcu sayfi fii mawdici nada mudirun meeshii hadalka iyo wanaagga lahayd haddaad seef geliso waa kadalika meeshii seefta lahayd haddaad hadal la tagtana iyana waa doqoniimo nebiga waxaa lagu sifeeyey addaxuuq alqataal addaxuuq nebigii bashaashka ahaa ee qosolka badnaa alqataalu haddana laayaanka ah ninkii u baahnaa dabica iyo farxadda iyo naxariista iyo reeraynta wuu ku wajahayaa ka kibray ee diinta ka hortagana teeda kaluu siinayaa bal waxaynu arki doonnaa axaadiistu ay tilmaami doontaa siduu nebigu seefaha u dhaqanayay waa arki doonnaa diintana ka maarmi mayso cid lagaga habrado oo lagaga baqdo waayo jihaadku waa qayb weyn oo ka mida ah diinta ama ha diideen ama ha yeeleen waayo ilaahay baa jideeyey aayaadka ku soo aroorayna ciiddii acmaarkay ka badan yihiin axaadiisna waa la mid ee kitaab albuyuuc fatxulbaariga wuxuu ku bilaabaya maxaa ugu fiican shaqo lagu shaqeeyo markasay qol odhanayaan attijaara markasay qol odhanayaan mee ziraaca markasay qol odhanayaan alracyi xoola dhaqartada ibnu xajar wuxuu odhanayaa maya shaqadii nebiga ugu qiimo badan oo maxay ah aljihaad shaqo kale bayna ad yeelanin tabakayaanad lahayn jihaadaad leedahayoo halka ay ka soo baxdo biilka ciyaalku taasaa ugu qaalisan buu leeyay almuhim nebiga seefuu lahaa nin sheekhaa ah, nadmiye wuxuu idhi lihaadiina min alasyaafi tiscun rusuubun wlmuqadamu wldulfiqaari qadiibun xatfun wlbattaaru cadbun waqalaciyun wama'huuru lfujaari nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi sagaal seefood buu lahaa sagaal ayaa soo maray almauur ta ugu horaysa aabbihii buu ka dhalay aabbihii uga dhintay mauur baa laydha alqadiib waxay ka mid ahayd seefihii nebigu yeeshay alqulaciy waxaa ka mid ahayd bataar iyo xatf iyo qulaci saddexdaa wuxuu ka haniimaystay aan idhaahdo nimanka la dha bani qaynuqaac almikhdam baa ka mid ahayd alrasuub baa ka mid ahayd asamsaama al allaxiif iyo duliaar duliaar baa ugu caansanayd duliaar waa seeftii uu ka helay dagaalkii beder waa tii uu ku riyooday maalinta uxud inay alliidhmayso alliidh yeelanayso waa seeftii uu ku galay maka maalintii fatxu maka waa tii uu sitay qaala xadaana maxamed bnu bashaarin qaala xadaana wahb bnu jariir qaala xadaana abi jariir bn abi xaasim wey can qataadata can anas radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa qabiicatu sayfi rasuulillaah seefta nebiga gacanqabadkeeda halkeeda dambe qabiica waa gacanqabadka gacanqabadka waxa weeye halkan laga buuxsadee daabka aan daab nidhaahno daabkeeda dabadiisa dabada yaro dambe xaggan ka soo baxda farta ayaa la odhanaya qabiica tanna waxaa la odhanaya miqbad min fidatin fida ayay inagu seefaha ma isticmaalno manaynaa soo gaadhine laakiin haddana eh, seeftu qaybay leedahay qayb waxaa la yidhaahdaa qaimu sayf waa halkaa daabke la qabanayo ee eh, markuu wax ku dhufanayo uu qabsado qaimu sayf baa la ydhaha haraaru sayfna waa afkeeda afkan wax lagu dhufanayo haraar baa la ydhaha du'aabatu sayf baa jirta waa maxay caarada hore halka lagu dhufanayo aaradeeda ugu horaysa du'aabaa la ydhaha qabiicadana waa tanaan idiin sheegayo waa gacanqabadka halkeeda dambe marka saa uga buuxsato in yarbaa dambaynaysa inta yare dambe qabiica la yidhaahdaa iyo naclu sayfi naclu sayf ha odhanin kabteedii ha ya ila naclu waxaynu naqaano kab soo ya naclu sayfi waxa weeye waa suumkeeda sidii dee qoryahan suunka lagu xidho seeftuna suum bay leedahay lagu jeenaarto marka naclu sayf haddaad maqasho waxa weeye waa suumkeedii weeye marka wuxuu inoo sheegayaa seefta nebiga gacanqabadkeeda halkeeda ugu dambaysaa fiday hayd gacanqabadku muxuu ahaa waa gaari doona waa laynoo sheegi doonaa xadiikaas waa xadii saxiixa qaala xadaana muxamed bn bashaarin qaala xadaana muxamed bn hishaam qaala sani abi ay xadaanii abi waa hishaam can qataadata can saciid bn abi اlxasan waxay walaalayihiin xasan ibn abilxasan albasri waa saciid ibn abilxasan albasri waanu ka yaraa qaala wuxuu uhi kaanad waxay ahayd qabiicatu sayfi rasuuli llahi sal allahu aleh wasalam seefta nebiga gacanqabadkeeda halka ugu dambaysaaye min fidatin fida ayay ka samaysnayd qala xadaana abu jacfar muxamed ibn sadran albasri qala xadaana alib bn xujayr can huud wa huud ibn cabdillahi bni can jaddihi saciid waaya waa jaddihi liummihi baa la yidhaahdaa saciid weeye qaala wuxuu yidhi dakhala waa galay rasul ullahi sal ly slam makata maka ayuu galay yowma alfatxi maalintii maka la furanayay walxaal ayuu galay calaa sayfihi seeftiisa uu ku sugan tahay dahabun wa fida dahabna way lahayd qayb dahaba wa fidatun qaala fasa'altu waxaan weydiiyey can ilfidati qaybta fidada ah faqaala wuxuu ihi kaanad waxay ahayd qabiicatu sayfi seefta gacanqabadkeeda xaggeeda dambe fidatun fida ayuu ahaa xadiikani yaanu idin wareerin qaybtaa dambe wa calaa sayfihi dahabun wa fida wa daciif bal waa munkar sida uu leeyahay yaya aaan yaxya ibnu saciid alqataan alimaam nawowina wuxuu seefta nebigu inay dahab lahayd ama dahab ku dhoobna ama dahab lagu qurxiyey waa baail waxba kama jiraan sidii nebigu u nahiyey ayaa dahabku ragga xaaraan uga yahay isticmaalan iyo libaasan iyo itikaadan iyo tadbiiban iyo tamwiihan dhammaantood waxu ku kalifayna ma jirin marka qaybta kule fiiha dahabun wa fida ma jirto waa munkar waa riwaaya shaada munkara xujana ku qumi mayso qaar baa isku dayna yidhahdaan waa tamwiih tamwiih waxa weeye waa lagu dhoobay biyo dahab baa lagu dhoobayo dahab maahee biyo dahab baa la mariyey dabeetana dahab baa la moodaya oo qofka dusha ka jooga kuwaana waa naqdiye wuxuu idhi maya suurtagal maaha waa xaraam buu leeyahay wuxuu soo daliishanayaa nusuus badan buu keensanayaa oo caddaynaysa qodobka marka seefta nebigu calayhi salaatu wasalaam intaa yarbaa fidda ka ahayd wax macdana intaa yar baa jirtay qaala xadaana muxamed ibnu shajaacin albaqdaadiy markuu ku leeyay muxamed ibnu shajaac albaqdaadi wuxuu iska ilaalinayaa muxamed ibnu shajaac athalji oo ahaa kadaab yadacu lxadii axaadiista dejiya kaana marmiyan bilbidca oo qadariya buu ahaa kaasuu iska ilaalinaya qaala xadaana muxamed shujaac albaqdaadi qaala xadaana abu cubayda abu ubayda xadaadu an cumaan bni sacdin an ibni siriin waa maxamed ibn siriin qaala wuxuu ihi sanactu waan sameeye sayfii saafteeda waan sameeye waan sameeye wuxuu uga jeedaa waxaan amray in la sameeyo calaa sayfi samurata ibni jundub seefta samurata ibnu jundub dhisaynkeeda iyo maarkadeeda nooca in loo sameeyo ayaan amray wa zacama wuxuu sheegay samuratu anahu sanaca inuu sameeyey sayfahu seeftiisa inuu ku sameeyey calaa sayfi rasuulilahi sal slam seeftii rasuulka dhisaynkeedii in lagu diyaariyey wa kaana waxaan u ahaa wa kaana seeftu waxay ahayd xanafiyan seefta la ta'niisinaya mise waa la tadkiirinaya wa kaana wuu tadkiiriyey wa kaana wuxuu ahaa sayfku inagu laakiin seeftu waa dhadig xaggeenna wa kaanat baa la odhan laha la xanafiyan waxa weeye reer bani xaniifa loo tiriyey bani xaniifa culimadani maan idhaahdo moxamed siriin iyo saxaabigu waxay sheegayaan waa seef sanad leh samrat ibnujudi wuxuu leeyahy seeftayda waxaan amray qaabkii seefta nebiga in loo diyaariyo deeta waa lay diyaariyey moxamed siriinna tii ta nebiga lagu diyaariyuu helay deeta wuxuu idhi taa igu diyaariya kaanamaa inuu ku idhaahdo seeftayda ayaa seefaha ugu dhow u shabbahaysatii nebiga caleyh salaatu wasalaam seeftaadu inay ta nebiga u ekaato iyo inay nooc kale u ekaato adigu muhimku waxa weeye inaad seef leedahay wax kuu qabanayso oo naftaadana difaacaysa diintana ugu jihaadayso haab inay ta nebiga u ekaato laakiin kalgacalka faraha badanee nebiga u qabeen iyo jacaylka cajiibka ah ayaa wuxuu keenayaa intay gaari karaanba seeftu ha shabahdo kabtu ha shabahdo karintu ha shabahdo wax alla wixii lagu shabihi karayo in lagu dadaalo waana qadiyad aad u qiimo badan oo iimaanku uu dirayo weeye xanafiyan maxaa looga jeedaa nimanka la dhaa reer waa niman barigaa deganaa meesha la dhaa yamaama ayay deganaayeen niman xoog badan qabiil aad u ballaadhan oo beeralaya oo dhaqaalo badan bay ahaayeen seefaana way samayn jireenoo seefa cajiiba ayay samayn jireen waa qoladii uu ka soo jeeday musalamatulkadaab nimankaa weeye reer bani xaniifa waa nimankii dagaalka ugu culus ay la galeen saxaabadu markii ay soo raaceen ninkaa beenaalaha ah inay nima khatar ahayna waxaad ku garanaysaa dagaalkii murtadiinta lala galay ka ugu darani koodaas u ahaa ilaa marar badan ay hadateeliyeen khaalid bin oo ilaa tendhadiisii qabsadeen iyo xaaskiisii ay soo gaadheen ilaa ma akhirkii dambena sida lagu yaqaano taariikhda uu kala qaybiye ciidamada wli waxba laisku dhex jiri maaye ha layskala qaybiyo muhaajiriinee dhinac u baxa dhinac u qabiil walaba dhinac u baxa ogaado qabiilka lala kace lasoo jabsada markaasay quraadii nimankii quraan ruugga ahaa iyagu yidhahdeen annagu qabiil gaaraanuna afar boqoloo nin bay ahaayeen oo quraan ruuga gaar bay u baxeen nimanka dagaalka xagga kale u rogayna iyagay ahaayeen waana ta keentay inay maalinta toddobaatan qaari ay ku dhintaan goobta keliya aari waana ta keentay inuu cumar bnu khadaab eh, ku tallamo qur-aanka in meel laysugu keeno oo la jamciyo markaa reer bani xaniifa qoladaasay ahaayeen wa kaana xanafiyan ay mansuuban ila bani xaniifa qaala xadaana cuqbat ibnu mukram albasri cuqbat ibnu mukram albasri qala xadaana moxamed ibnu bakrin can cuثmaan bni sacdin bihadi lisnaadi naxwahu intaana waxaynu kaga baxnay seeftii nebiga calayh salaatu wasalaam baabu maa jaa fi sifati dirci rasuuli lahi sal اllahu aleh wasalam baabkana wuxuu u baab yahay wixii ku yimi nebiga diric bireedkiisii ama gaashaanbireedkiisii laba xadiis buu ku keeni doonaa gaashaanbireedku waxa weeye dagaaladii xilliga waxa lagu dagaalamayey waa waran iyo leeb iyo seef ayaa u badnaa leebka ee markaa difaacayo baa halkan la ydhaahdo in allahuma sal ala maxamed waay leebku waa waxaa yara ordayo de uu gelaya warankuna waa la mid laakiin seeftii gudubka kuugu dhicilayd ayuu kaadiidfaacaya waa xalaqaad waa giraamo laysa sursuray oo bir ah giraamo laysa sursuray oo birah ayuu saa u xidhanaya markaa seef alla seeftii gudub loogu dhuftaaye waxba ka tari warankana de wuxuu isaga dhigaya gaashaankii leebka hadduu doonay gaashaanku isaga dhigaya madaxiina waxa lagu xidhan doonaa koofeed bereed iyana waa gaari doonaa marka ninka diyaarsan ee kofibareedkii iyo diricii xidhay ayaa waxaa la odhanayaa waa mudarac mudarac maxaa u taqaanaa ya mudarac waa uu gaashaamiyi baabuurta gaashaaman soma tilahdaan baabuur gaashaaman maaha waa nin gaashaaman oo waxbaba ka dhul oolin marka nebigu waa lahaa duruuc duruuc biruu lahaa laakiin duruucdii waxa inaga khariday kuwan dumarku xidhaan ee ah. marka dirac haddii la soo qaado qaar baa afka qabsanaya ma dirac buu lahaa ma maaha kaa amoodaysaane waa kan dagaalka ee gaashaanbireedka weeye waxaa la tilmaamay toddoba inuu lahaa mid waxaa la odhan jiray daat lfuduul midna waxa la ydhaha daat lwishaax midna daat lxawaashi mid waxaa la odhan jiray fida midna waxaa la odhan jiray asuqdiya midna albatra takanla alkhirniq toddobadaasuu lahaa qaala xadaana abu saciid cabdullahi bnu saciidin alashaj qaala xadaana yusuf bn bukayrin can muxamed bn isxaaq saaxib sira can yaxya bn cabaad ibn cabdilahi bni ubayr can abiihi cabaad ibn cabdilahi bni ubayr can jadihi cabdilahi bni subayrin can zubayr bni cawaam awowgiisii afraad qaala wuxuu ihi kaana waxa ahaa cala nabiy sal allahu aleh wasalam nebiga ilaah wuxuu xidhnaa yowma uxudin maalintii uxud wuxuu xidhnaa dircaani laba diric buu iska dul xidhnaa fanahada waa hinqaday fanahada waa u hinqaday ila sahrati sallaxii buu damcay inuu hinqado oo u dallacmo falam yastadic ma awoodin fa aqcada waa fadhiisiiyey dalxata dalxa ayaa fadhiisiiyey taxtahu hoostiisa fa aqcada nebigu wuu fadhiisiiyey dheh dalxata ayuu fadhiisiiyey taxtahu hoostiisa fasacada nabiyu sal allahu aley wasalam nebigii waa ku fuulay xata qaala wuxuu idhi fasamictu nabiya nebiga ayaan maqlay sal allahu caleh wasalam oo yaquulu leh awjaba alxa awjaba waa waajibsaday oo waa helay alxatu dalxa aljannata jannada ayuu helay maxaa ka dareen wixii uu helay awjaba waa waajibsaday alxatu dalxa aljannata buu waajibsaday xadiika waxaa warinaya waa subayr ibnu cawaam ninka maqlayna waa isaga laakiin haddaad aragtay axaadiista qaaroo cabdillahi bnu subayr loo celinayo waa alad cabdilahi bnu subayr maalintuu nebigu hadalkaa lahaa saddex jir buu ahaa goobta dagaalkana maba joogin marka cidda maqlaysa waa aabbihii waa subayr subayr iyo dalxana si gaaray saaxiib u ahaayeen maalinna waa wada geeriyoodeen hal maalinna waa wada geeriyoodeen hal maalina waa wada islaameen maalina waa islaameen maalina waa wada geeriyoodeen dagaalkii uxud sidaad siirada ku aragteen markii muslimiintu yar wiiqmeen waa kii shayddaanku qayliyey shaydaanku weliba waa xariif iskama qayliyo markii la dilay muscab ibni umayr muscabna wuxuu ahaa nin aad u qurux badan oo nebiga shabahaya ayuu dabeetna ka faaidaystay xaaladii muxuu yidhi qutila muxamed warkiibaa wuxuu faafay maxaa kaa galay meel buu gaaay saxaabadu waa kuwii saddex u qaybsamay qayb mitida oo miti dagaalama oo la mari waayo iyo qayb iyagu intay niyatabaanba hubkaba iska daadiya hore maxaa haay kole dii nabigii la dilay dee idinkana alla idin iyo qayb xaggaa iyo madiine qabato is yidhi cabdilahi ubay bnu saluul bal inuu magan idiin qaado ayuu qaybsameen qaybtii mitiday ayuu ku jiray dalxa iyo abubakar iyo cumar iyo cali iyo waa badnaaya waliba abidalxa wuxuu cajiib ku ahaa ninkii isaga dhigayay buu ahaa nebiga calayh salaatu wasalaam abu dalxa ayaan odhanin dalxata ibni cubaydillaah abu dalxa waa ansaari talxa waxweye waa muhaajiri waa quraysh talxa wuxuu isaga dhigayay leebka afar iyo sideean dhaawac ayaa maalinta ku dhacay afar iyo sideean dhaawac ayaa ku dhacay wuxuu ahaa mar alla markuu is idhaahdo soo dhowaadaba isaga ayaa leebka ku qasayay aakhirkii dambe markii nimankii la waabiyey weliba nimanka asaarta la ayaa dagaalkii aad u galay waayo waxaa la socday nabiga dalxa iyo saxaabi kale iyo acad buu hamaan filaya soomaahayn acad acad ibn abi waqaas acad baa weliba aad u shiishayey sagaal saxaabi oo ansaariya markay gaaladu ku soo dhowaadaan waar yaa inaga dhiciyo dib u celiya oo jannadaygula rafiiqa deetana nin ansaariya ku noqda mudduu la dagaalamaa way dilaan haddana way soo dhaafaan waar ku noqonaya kii kale kii kale kii kale sagaal kibaalkiiba ku shahideen markiibu nebigu yidhi maa ansafna asxaabana maa ansafnaa umaynaan cadaalad soorin nimankii asxaabteennaha in innaga isku hadhno qoladeenii ree ay shahiidaan maa ansafna fada in la sukuuniyo culimmada qaarna si kale udhigeen waxay dhahdeen maa ansafanaa asxaabuna maa ansafana inoomay cadaalad samaynin asxaabunaa jannadii bay nooga horreeyeen way naga horshahiideen innagana way naga tegeen labadaba waa loo dabdiyaa dalxa wuxuu noqday markaa nebigu wuxuu sallaxa u fuulayaa in la arko been baa fakatay ah wuu dhintay inay saxaabadu markay arkaan sallaxaa ka arkaan ila qarsoomi maaye inay rag soo noqdaan oo ficlanna way dhacday laakiin sallaxii waa fuuli kari waayey sababtuu u fuuli kari waayena saddex sababoodoo isbarkan bay ahaayeen kow qofku markuu diric xidho diric bira labana ka dhigo wuu cuslaanaya kow marlabaadka wuu dhaawacnaa dhowr dhaawac baa ku yaalay oo wejiga leh oo halkan leh oo jidhka leh godna waa ku dhacay godadkuu qoday abu caamir alfaasiq godna waa ku dhaco eh, ruugga iyo waxbuu ka qabay uu dallacmi kari waayey iyo sallaxoo dheeraa saddexdii markay dhacday dalxa ayaa ka dhigtayba sallaan dalxa ayaa fadhiisto iska dhigay sallaan nebiguna isagiibuu ku istaagay markaasuu fuulay marka waa maalintay keentay ilaa gacantiisa bidix inay qallasho dalxa marka dalxa dhaawacyada badan baa ku tegey abuubakarna muxuu odhan jiray haada alyowmu kulluhu lialxa maalinta uxudee maqashaan gebigeeda dalxa iska leh marmarna wuxuu odhan jiray shahiid lugaynaya haddaad doonaysaan ordoo dalxa daawada dalxa ibni cubaydillaah marka nebigu inuu maalintaa xidhay laba diric iska dul xidhay ayaa caddaynaysaa halkaa waxaa laga qaataa adoo mutawakila oo ilaahay tala saartay haddana inaad qalab qaadato oos ilaalisaay ma diidayso tawakulka sayidulmutawakiliin laba diric buu iska dul xidhanaya daista weyso oo istallaasho oo maxaa la dhahda istoobto oo aad meelaha balaayada ka beydhsato waxaasoo dhani doqoniyo maaha tawakul la'aanna maaha waxa weeye waa icqilha watawakal wa ahdu lasbaab qaala xadaana ibnu abi cumar qaala xadaana sufyaan bnu cuyayna can yaziid ibni khusayfa can isaa ibni yaziidin ana rasuul allahi sal l slam rasuulka ilaahay kaana calayhi waxa ahaa yowma uxuudin maalinta uxuud dircaani laba diric buu xidhnaa qad daahara waa iska dulgashaday baynahumaa qad daahara baynahumaa waa iska dul xidhay wuu sii xoojinaya hadduu odhan laba diric buu dadka qaar baa waxay fahmi lahaayeen midna qaarka sare u ka xidhay midna qaarka hoose marka wuxuu leeyay qad daahara baynahumaa waa iska dul xidhay mid buu mid kalena uu ka dul xidhanaya macnaheedu marka waxa weeye xabad yarna ma marayso markaa xataa leebkii baan maray waayo meeshii mid ka banaanba ka kale birtiisa ayaa ku beegmaysaa deetana jiq buu noqonaya meel wax ka baxaanba ma helaayo xadiikan dambe waa mursal waa min maraasil saxaaba laakiin maraasiilsha saxaabadu waa saxiix waayo dee cidna looga baqan maaye saxaabi kale buu ka warinayaa baabu ma jaa fi sifati miqfari rasuuli llahi sal اllahu aleh wasalam baabkana wuxuu u baabaystay axaadiista ku timi fii sifati miqfari rasuuli sal slam rasuulka ilaahay koofiyad bireediisii qaabkay ahayd laba xadiis buu ku keenayaa ahlu siyarku waxay sheegeen nebigu laba mid buu ka lahaa koofiyad bireedda mid waxaa la jiray almuwashax midna waxaa la odhan jiray lasuuc almuwashax iyo lasuuc baydana la ydhaha miqfarna waa la ydhaha miqfar maxaa loo yidhi liannahaa saatiratu lira'si madaxay qarisaa madaxoo bannaanna waa la xidhaa oo sidiisa la gashadayna iyana waa laga dul xidhaa qaala xadaana qutaybat bnu saciidin qaala sana malik bnu anasin can ibni shihaabin anas bin malikin radi allahu canhu ana nabiya sala dakhala waa galay makata maka ayuu galay walxaal calayhi uu xidhnaa miqfarun kofibreed faqiila lahu waxaa lagu yidhi haada ibnu khadalin ibnu khadal weeye mutacalliqun wuxuu ka lushaa biastaari lkacba daahyada kacbada ayuu ka lushaa faqaala wuxuu uhi iqtuluuh dila axaadiistani waxay tilmaamaysaa waa laba xadiisoo keliya eh xadiiska hore wuxuu tilmaamayaa nebigu maalintii maka inuu galay isagoo koofiyad bireed xidhan waxaynu arki doonnaa iyadoo la leeyahay nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wuxuu galay maka isagoo cimaamad xidhan baabka dambe inoogu iman doontaa waxaa laysku waafajiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam imaamad buu xidhay cimaamadda wuxuu u xidhanayaa inuu dadka tuso inaanu muxrim ahayn ilan qofka muxrimka ah ee ragga ah madax wax ma saaro la koofiyad laa cimaamad koofiyad bireed buu haddana ka dul xidhay isagoo tusaya haddii dagaal dhaco inuu dagaalkana diyaar u yahay sida waxaa isku waafajiyey alqastalaani daahirka xadiiska jaabir ee muslimna saasuu tilmaamaya koofiyad bireed buu xidhnaa ka hoosayso nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu maka soo galay ee magaaladii kala degtay ayaa waxa lagu yidhi ibnu khadalin mutacalliqun wuxuu ka lushaa biastaari ilkacba xilligii jaahiliyada ninka daahyada kacbada qabsada ciduma uma dhowaan jirin qaacidadii horuu haystaa wuxuu isleeyihi waad badbaadaysaa laakiin ma badbaadayo nebigu maalinta afar nin iyo laba dumara lixda ayuu yidhi sinabayya u badbaadin ammaankii guudee nebigu bixiyey waayo nebigu wuxu uhi alayh salaatu wasalaam man dakhala daara abi sufyaana fahuwa aamin waman dakhala almasjida fahuwa aamin waman aqlaqa calayhi baabahu fahuwa aamin guriga abdusufyaan wuxuu u horraysiiyey guriga abdusufyan waxba qaadi maaye laakiin isaga ayaa magac looga dhigay marka isagu u horraysiiyey yeedhinaya man dakhala daar magacna uu yar jeclaayo cabaas ibni cabdilmualib waa rag isaqaan bay ahaayeen rasuul abu sufyaan magacuu jeceliye maamuuskee waxu dheh taarikhda ku galo deet wuxu man dakhala daara abi sufyaana fa huwa aamin deetana markuu intaa ku dhawaaqay ay idhahdeen wayxaka daartaadu maxay naga deqaysaa man dahla masjid fahuwa aamin masaajidki baa lagu yaacay masaajidkuna u buuxsamay waman aqlaqa calayhi baabahu fahuwa aamin ninka albaabka xidhaana waa aamin ree maka saasaa aamin looga dhigay laakiin lixdan qof waa ninka ibnu khadal miqis ibnu sabaaba ninka la yidhahdo cikrama ibnu abi jahl iyo cabdilaahi ibnu sacd ibnu abi sarx iyo laba hablood oo addoom ahaa oo nebiga caydiisa ku luuqayn jiray nebiga caydiisay ku luuqayn jireen hoballayn odhan karnaa soo ma qaar hoballo baas marka lix bay noqonayaan lixdooda ninka la yidhaahdo ibnu sababa miqis ibnu sabaaba iyo ibnu khadal labada keliya la dilay intii kale waa badbaadeen ninka la yidhaahdo cikrim bin abijaal isagoo u baxsaday yeman markuu dooni u fuulay ayuumbaa qoladii doonida waxaa ku kacday dabayl dabaysha markay ku kacday bay idhahdeen akhlisuu war yaa dhaheen waar ilaahay ducada u gaar yeela ilaaba bad baynu maraynaa sui wa hal farartu ila min alhlaas oo oh, ikhlaasku waa kan ka soo cararay haddii ilaahay i badbaadiyo walle ikhlaaskii baan ku noqonayaa buuri mar alle markuu badbaaday ayuu soo noqday ammaanna waa loo qaaday xaaskiisa u qaaday sidiibu isagu saxaabi weyn ku noqday cabdulahi ibnu sacd ibnu abi sarxina waxaa keenay cumaan cumaan ibnu cafaan ayay walaalahaayeen xagga hooyo cumaan baa keenay nebi allow la baayactan buuri deetana nebigu gacantuu ka dhigtay uu haddana aggan kaga keenay ya rasulla bayactan gacantuu ka laabtay haddana aggan kaga keenay saddex jeer markuu kaga keenay marafraadkii nebigu la bayactamay markuu cafiyey ayuu nebiga ku yidhi waryaadhehe nin gacan fudud oo markii aan ka jeestay kulaboodoo kurta dhaafiye miyaa la waayey nin baa ya rasuul allah maad iisha noo yar ilqoodha inagala hadashi wuxuu hi nebi ilaahay ilqoodha kama hadlo nebi ilaahay ilqoodha kama hadlo cabdillahi bnu sacaad ilahay baa wax ka wadaye wuu hagaagay wixii lagu haysana uu ka keenay saxaabi weyn buu noqday meesha laydhaa libiya iyo morocco iyo tunis ninkii qabsaday buu ahaa ee ciidamada watay dhulkaa dhan xoreeyey buu ahaa ninka la ydhaa ibnu khadal maxaa lagu haystaa ibnu khadal wuu islaamay deetana nin gacanyaro u ah ayaa la raaciyo nin gacanyara wuxuu soo ururinaya sakada deetana maalin buu seexday wuxuu ku yidhi raashinnoo kari raashinnoo kari waan seexanayaa cuntainoo kari sakana wuu soo urinaya ninkiina uu iska socday bini aadam weeyaan isna uu seexday markuu soo toosay wuuhi haye ka soo rid waa ruux luloodo maanaa waxba diyaariyey seefuu qaado kurtu ka jiro uu dilay deetna wuxuusi waa laguu qisaasi wuu cararay reema kuu tegey deetana halkaasuu ka bilaabay inuu ridoobu gaaloobo markaa dil iyo gaalow iyo hafariyo been abuurad iyo cay labadan hablood ee hobolladana isagaa diyaarsaday nebiga waa caayay weliba been buu ka sheegay wuxuu idhi nebiga waan u qori jiray muxamed qur-aanka oo mar baan iska qoraa in allaha samiicun caliim markaasuu idhahda casiisu xakiim bay hayde waa laakiin iska orayre iska wad been noocaasa ayuu sameeyey waxaasoo hawlood isku darsaday ninkaa isaga waxa la yidhi hadduu meel walba qabsado ma cafiyi kartaan bartii baa loogu tegey waxaa dilay saxaabiga ladhaa saciid bnu xurays ayaa dilay ninka kale dhaa miqis ibnu sabaabana camaar ibnu yaasir baa dilay labadaa keliya filaya in la dilay intii kale inay badbaadeen marka maxaa loo dilaya maynay xaramkii ahayn saacaddii nebiga loo banneeyey ayuu ayaa la joogaa saacaddaa nebiga loo banneeyey wixii ka horreeyena xurmuu wixii ka dambeena xurmuu leeyay qaala xadaana ciisa bnu axmed sana cabdullahi bnu wahbin qaala ani malik bn anas ay xadaanii malik bn anas can ibni shihaabin can anas bn malik radi allahu canhu ana rasuul allahi sal ly slam rasuulka ilaahay dakhala waa galay makkata maka ayuu galay caama alfatxi sanadkii furashaduu galay walxaal ayuu galay calaa ra'sihi almiqfaru koofiyad bireed ayaa ugu jirtay madaxa qaala wuxuu uhi falamaa nasacahu markuu bixiyey jaa'ahu waxa u yimi rajulu nin baa u yimi faqaala lahu wuxuu ku yidhi ibnu khadalin ninkii ibnu khadal mutacalliqun wuxuu ka lushaa oo ka laalaadaa biastaari alkacba daahyada kacbada ayuu ka laalaadaa faqaala wuxuu idhi uqtuluuhu dila gaara ayaanu faraynine si guud buu faraya waayo hadduu gaara farayo uqtulhu buu odhan adigu dil laakiin uqtuluuhu idinku dila weeye qaala ibnu shihaab wuxuu yidhi wabalaganii waxay soo gaadhay ana rasuulalahi sal allahu aley wasalam rasuulka ilaahay lam yakun ma ahayn